bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin qowluhm fi الصifaat waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alimaam abi cuثmaan الصaabuni kitaabkii uu ugu magac daray caqiidati aimati الslf asxaabi اlxadiiث muqadimadii ama hordhaci baan aan soo sheegnay intana wuxuu musanifka <clears throat> ninka muxaqiqa ugu magac daray oo qowluhum fi sifaat hadda sifaatka si jumlo ah ayuu ugu soo hadlay haddana si tafsiil ayuu ugu hadlaya markaasuu iri wakadalika yaquuluuna fi jamiici sifaat alatii nazla bidikriha alqur'aan wa waradat biha alakhbaaru sixaax min aلsamci wاlbasri wاlcayni wاlwajhi wاlcilmi wاlquwati wاlqudrati wاlcizati wاlcadamati wاliraada ilى gayrih yani waxaan ula jeednaa kutubtan salafka waxaan u akhrinaynaa waxa weeyaan dad badan baa waxay u haystaan caqiidadan salafka oo maanta dhan laga hadlayo wax oo dadka dee caqiidada salafka diidan waxay ku leeyihiin ma ahane wax ibnu teymiya iyo maxamed ibni cabdilwahaab iyo wixii ka dambeeya ay keeneen weeyaane caqiida salaf sidaan ay u aaminsan yihiin ma laha markii kutubtoodii siday ka yiraahdeen la arko yaa la ogaanayaa ciddii ayaga salaf raacsan iyo ciddii kasoo horjeedo midda kale kitaabka waxaan u dooranay waxaa kamid ah eh, salafkii asiga intuu yiri keligeed ma ahane aimatu salaf oo dhan buu wax yuu ka soo guuriyey marka waxaad arkaysaa waxay salafka ka qabeen fii ithbaati hadihi sifa aw tilka biaqwaalihim buu kuu soo guurinayaa marka waxaan u niri waxaa weyaan marxalo mutuuntina yani ka sarayso shuruuxdiga waaweyna aan gaarin kitaab waxaa weyaan oo marxalo dhexa a ah weyaan markaasuu uri wakadalika sidaasa yaquuluuna waxay leeyihiin oo ictiqaadinayaan sifaadka dhammaanteed yay ictiqaadinayaan alatii sifaadkaasoo nazala bidikrihaa sheegitaankeeda uu ku soo degay alquraan kariim nasala bidikriha alqur'aan sifaadkii qur'aanka uu la soo degay ou ilaahay ku tilmaamay kulligeed waa wax aan leenahay maleh qaar waxay leeyihin sifaadka waa la inkiraa qaar ashaacirada mutaakhiriinta waxay leeyihin sabci sifaat basaan ogolnahay waxaasoo dhan asaga wuxuu iri fii jamiici sifaat bidikrihaa alqur'aanu qur'aankii uu ayada lasoo degay sheegitaankeeda oo wawaradat bihaa ay ku soo aroortay alakhbaaru sixaax axaadiitii saxiixadana ay ku soo aroortay sifaadkaas dhammaanteed waa qiraynaa oo ah min asamci maqalki ah waalbasari aragi ah waalcayni ishi ah waalwajhi wajiga ah waalcilmi cilmiga ogaal ah waalquwati waalqudrati awoodi wاlcizati sharafti a wاlcadamati weynaanti a wاliraadati doonida a wاlmashiiati doonista a wاlqowli oraahdi a wاlkalaami hadalki a wاridaa raalinimadii a wاsukti caradi a wاlxayaati noloshi a wاlyaqdati soo jeed a wfaraxa wاdaxika w wagayrihaa intaasoo dhan wuxuu ku leeyahay oo sifaada ilaahay waa u sugaynaa hadda maala dadka had dirtaan samci iyo basar iyo ilaahay sifaatkiisa inay yihiin badanaa way sugayaan sida ashaacirado kale laakiin cayn iyo wajhi iyo daxig iyo yaqda iyo farax iyo daxig ma qirayaan maxaa uu sababa haddii kule aad tiraahdid waxay leeyihiin haddii ilaahay aan idhaahdo aan ridaa iyo sukhti iyo xayaat haddaan ilaahay u sugno may xayaat ay sugayaan ku jirtaaye waxay leeyihin waxaa laga fahmaa in makhluuqaadkiisa uu shabaho laakiin samci iyo basar inuu makhluuqaadkiisa shabaha laga fahmi maayo marka waxaa la leeyahay asifaat baabuha waaxid ama wada ogolow ama wada diid haddaa tiraahda sifadaanaad tashbiih keenayso tanna ma keenayso haddaa tiraha caqligaada unbaa saas ku tusiyey laakiin sifaadkao dhan ilaahay waa loo sugayaa kulligeedna wax makhluuqaadkiisa shabaha kuma jiraan oo markaan leenahay ilaahay samci buu leeyahay laysa samcuhu ka samci makhluuqiina meeshaasaad ugu baxay sida samciga saas ugu sugtay sidaasoo kale waxaad tidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rida buu leeyahay raali buu noqdaa radia allaahu canhum wa raduu canhu wa rida allahi tabaaraka wa tacala laysa ka rida makhluuqiina sukhtigii alxayaad yaqdadii faraxii daxigii sidaasaa loo maraya maxaa yeelay saas inay tahay waxaa u daliil ah ilaahay qur-aankii buu noogu sheegay qaarkood intii kale nebigaa sheegay haddii macnaha ay tusinayaan macno ka duwan loola jeedi lahay ilaahayna kama aamusi lahayn tafsiiruu raaci lahay nebigiisana kama aamusina waa noo cadaynahay liana albayaana laa yataakharu can waqti alxaaja haddii loo dhaafay sida ay ku soo arooreen inay macnahooda sidaas tahayaan ka fahamnay inay makhluuqaadka shabahiin sifaadkiisana waxaan ka fahamnay laysa ka mithli shay sidaasaan nusuusta ku qaadanay wax kastoo ilaahay aan u sugno waa ka duwan yahay waxaan makhluuqaadka u sugayno laakiin annaga dhihi mayno maadaama makhluuqaadkii waxaan lagu magacaabayo ilaahay wixii makhluuqaadka lagu magacaabay laguma magacaabayo waa u diidaynaa dhihi mayno ilaahay wallaahu ra'uufu raxiim waay rasuulkiisa markuu tilmaamayna ra'uufu raxiim buu ku tilmaamay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebiga ra'uuf waay wallaahu ra'uufu raxiimna waa laleeyahay laakiin ra'fatullaahi llaahi gayra ra'fat الnabiy sal اllah alيه wasalam wax shaqo isku leeyihin malaha min xayثu اlmacnaa walaa min xayثu اlxaqiiqa laakiin ilaahay maadaama rasuulkiisa ra'uuf la yiri ilaahayna ra'uuf dhihi mayna ma dhahay oo waxaa lagu leeyahay labada shay hadday magaca iska wadaagsadaan iska wadaagsadaan macnihii iyo xaqiiqadii iskama wadaagsanaan yani macnaha ma ku wada laha iga dhan marka sifaadkaasoo dhan waa sugaynaa oo sidii ilaahay mathala aلsamcu wاlbasar wاlcaynu waxaasoo dhan adiladoodii waa wax wada waadix ahoo aلsamiicu اlbasiir kulu ismin yatadamanu sifata walaysa alcaks haddii ilaahay aad ku tilmaantay ilaahay magaciisa asamiicu ka mid yahay samiicaas oo isimka ah waxaa laga keenayaa oo laga soo qaadan karaa sifatu samci wاlbasar wاlcayn tajrii biacyunina oo kalaa ka mid walitusnaca calaa cayni walwajhi waxaad ogtihiin aayaad badan baa ku soo arooray wajhu rabbika duljalaali wاlikraam wajhu rabbika wayabqaa wajhu rabbika wejiga sifaadkiisi ilaahay bay ka mid tahay oo sifaat daatiya weeyaan alcilmi hiyaaba koobi karabo ilaahay intuu caliim isku tilmaamay waqad axaada bikuli shayin cilman alquwa wاlqudra wاlciz waxaasoo rab اlcizati wاljalaal min sifaatihi tabaaraka wa tacaala marka almuhim intaanoo dhan hadirtaan adiladoodina wax badan baan kitaabkii horan sharxinna kusoo sheegnay mida kale qur-aankay ku wada faraxsan tahay allahu yadxaku lishaabi aladii laysa lahu sabwa marka qolaa waxay leeyihin daxiga ilaahay waxaa lagala jeedaa raalinimo marka ridahana waa sifo gooni ah daxigna waa sifo gooni ah sax waa ilaahay ciduu u qoslo waxaa waayan ciduu raali ka noqday laakiin labadaas waxa weeyaan laba sifay kala yihiin laakiin ilaahay qosolka ah sida isku sugay ama nebigiisa uu u sugay sida adiga aad fahmayso bani aadamka oo afka ku qodlo ilkaha macnaha bashiiciyo waxaasoo dhan ma ah kayfiyada ilaahay uu u qoslaya asigaa yaqaano laakiin sifatu daxik ilaahay nabigiisa usugay ayada u sug waxaad tirahdaa ilaahay daxigiisana keenoo kale ma aha sidaas dheh sifaadka oo dhanna markaa tastaqiim laka alabwaabu kuluha markaasuu wuxuu iri musanifka waradat biha alahbaaru sixaax min asamci walbasari ilaa uu ka yidhahda wagayriha min gayri tashbiihin aydoon lagu shabahaynin lishayin min dalika sifaatkaas ilaahay wax allaale wixii kamid ah aydoon lagu shabahaynin bisifaati almarbuubiina kuwa rabbi loo yahay sifaadkeeda aan lagu shabahaynin almakhluuqiina ee la abuuray marbuubiin bimacnaa loo yahay marka sifaadkaas ilaahay aan u sugnay waxa weyaa lagu shabahi maayo sifaadka makhluuqiidka ay leeyihin makhluuqiinta ay leeyihin lagu shabahi maayo buu leeyahy bal yantahuuna fiiha sifaadkii waxay ay ku dhammaanayaan oy ku harayaan ay ku ekaanayaan bal yantahuuna fiiha waxay ku ekaanayaan ilaa maa qaalahu allahu tacaala wa qaalahu rasuuluhu wuxuu ilaahay yidhi iyo wuxuu rasuulka yiri intaasay ku ekaysanayaan min gayri ziyaadatin calayhi ayadoo qur-aanki iyo sunnadii aan lagu ziyaadinayn waxay yidhaahdeen walaa idaafat ileyh wax kalen aan lagu daraynin qur-aanka iyo sunnadii sifaadkii iyo asmaadii ilaahay ku soo arooray annaga isim aan leenahay ama sifa aan leenahay ilaahay ku magacaabi mayno oo jeebkayna ula soo bixi mayno lianna asmaaa allahi wa sifaatihi tawqiifiya sifaadka ilaahay asmaadiisa waa tawqiifiya ijtihaadiya ma ah wixii qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray unbaa ilaahay lagu magacaabi karaa laguna sifayn karaa laakiin wax kaloo dheeraad ah ama ziyaada min cindina kuma dari karno oo magacii nala qurxanaado ama sifadii nala qurxanaato ilaahay laguma tilmaami karo mana lagu sifayn karo walaa takyiifa lahu walaa tashbiiha sifaadkii aan kuu soo sheegay laa takyiifa lahu kayfana looma isticmaalo ilaahay wuu ku maqlayaa aalagu leeyahay kayfa yasmacuni ha isku dhihin kayfiyada uu ku maqlaya ilaahay xaqiiqadeeda nooma sheegin annaga laakiin ilaahay inuu na maqlayo min fowqi sabci samaawaatin ou na arkayo laakiin kayfa yaraana wa kayfa yasmacuna kayfa ha gelina ilaahay ismadiis walaa tashbiiha sifaadkii aan ku soo sheegayna ha ku shabahin sifaadka annaga aan leenahay ha ku shabahin walaa taxriifa walaa tabdiila walaa takyiira alfaadaas waa isku dhadhowdahay sifaadkaas aan soo sheegnayne ma bedelayno mana khayirayno maxaa yeelay haddii aad tiraa ilaahay maya sifata daxig ilaahay lagu sifay ma haddaad tirahdid ilaahay wuxuu isu sheegay ama rasuulkiisu u sheegaad bedesha hadaa tiraa ilaahay basar male hadaa tiraa sida muctasilado kale wuxuu ilaahay isu sheegaad ka inkirtay marka waxa weeyaan waxa ilaahay uu leeyahay makhluuqaadka waxooda lagu shabahi maayo wuxuu ilaahay isu sheegayna loo diidi maayo waa lagu sugaya walaa isaalata badelid ma jiro oo macnaha la zuulin maayo lilafdi اlkhabari khabarka lafdigiisa amaa tacrifuhu lcarabu carabta waxay ku taqiinay laga bedeli maayo oo waxa weeyaan lafdigaas markuu soo arooro carabta wixii wixii luqa ahaan oo uu tusinay unbaan u fahmaynaa buu leeyahay hadalkaas waa hadal weyn weeyaan macnaha waxay deliil u tahay sifaadka macnaheeda waa la garanayaa laakiin kayfiyaadkeeda inaan la garanaynin macnaha aan sifaadka u garanaynana waxa weeyaan macnaha lafdigan carabta ay tala gashay inay ku fahamto oo macna daxig siduu yahay baan u fahmayna cadama sideedaan u fahmayna lafdi alcarabi waxaa laga fahmi karo nin kasta wuu ogaanayaa alcadama iyo wadullu inay laba meel isla gala aysan ahayn alsamcu wasamam dhaganla-aan iyo aragna meel islamagalaiyo maqal islama galayaan marka lafdiga carabta waxay u taqiinay yaa sifaadka ilaahay annagana aan ku fasiraynaa buu leeyahay lafdiga laga bedeli maayo laakiin haddaad tidhaahdid faraxa waxaa lagala jeedaa bimacnaa iraadat thawaab ilaahay baa qofkaas thawaabka siinayo haddaad tidhaahdid carabta farax iyo thawaab laba macnay u kala taqaanaa marka xamlu lafdi calaa gayri maa yadulu calayh bita'wiilin min cindika mamnuuc waay lafdiga siduu ku soo arooray oo macnihiisa luqa uu ku tusinayo sideeda u dhaaf saas waa macnihii wa tadacu calayhi bita'wiil munkar lafdigaas musanifku waxaa laga yaabaa inuu sabqu lqalam ka garay ulajeedada ay tahay walaa yadacuunahu calayhi bita'wiil munkar wa tadachu carabti ay dejinaysa ma imaan karto laakiin in loola jeedo walaa yadacuunahu wayaquuluuna oo kale ka isticmaali jiray wayadacuunahu walaa yadacuunahu mana dejinayaano calayhi cala lafdi bitawiili munkar tawiil munkar waxaa weyaan lafdigii oo macno lagu yaqaano leh in laga ximbaaro macno kaleo lafdi kale uu leeyahay biduuni dalaala ama qariino aydoon jirin in layska ximbaaro layihah sidaanaan ku alwilina oo wejigii ilaahay marka loo sheegay layihah daataa lagu awilaya markaasuu lu leeyahay ilaahay daatadiisana waa gooni yajibu ihbaatuhaa walwajhuna waa sifatu lidaat weeyaan marka wej in daata lagu xambiro hadaa tirahda hadda maanta baciidan walilaahi mathal aclaa laakiin khalaa'iqda marka anaga ka hadlayna maanta fulaan wejigiisa dhaawacaa gaaray haddaan iraahdo macnaheedii daatadiisia dhaawacanta miya mase wejigay wax ka gaareen waay marka alwajhu shay wadaatu shay luqada carabigana saasay ku timida markii saas ku timida waxaan leenahay ina lilaahi wajhan walahu daatun ama wa ina lilaahi daatan ilaahay daata buu leeyahay daatadana alyadu walwajhu sifataani lidaat weeyaan marka lafdiga ha ka bedelin macnaha luqa ahaan uu ku tusinayo adoon aanan haysanin daliil ama qaraa-in kale aan u haysanin maadaama sifaat ullahi tacaala wax in la tawiiliya tusina ay jirin laa daliil walaa qariina in sida lafdi aan ay u soo arooreen ilaahay in loo sugo haddana aad ictiqaadin sifaatkiisa sifaat lmakhluuqiin inayna shabahin intaas hadaa salafkii aad waafaqday ayib markaasuu yiri wayujruunahu lafdiga salafkii waay aimat اlxadiid waaye wa yujruunahu lafdigaas way dareerinayaanoo cala daahiri lafdiga waxka daahirka ay ku socodsiinayaan lafdiga waxa daahirka haddii asamiic la yidhaahdo waxay tusinaysaa ilaahay inuu alla wax maqlaayo yahay maqalkiisana ou kaamil yahay wax ka qarsoonna ayn laheen lafdiga daahirkiis sidaas waay laakiin sabci haddaad tidhaahdid waxaa lagala jeedaa bimacna tahdiid ta ilaaha wax maqla ma ahana wanku wax iskeeni kara ma marka waxa weyaan wayujruunahu way socodsiinayaanoo cala daahiri lafdiga daahirkiisayay ku ximbaarayaan wayujruunahu bimacnaa yaxmiluunahu cala daahiri wayakiluuna cilmahu lafdigaas cilmigiisoo kayfiyada lagu cilmi lahaadana waxay u tala saaranayaan ila اllahi tabaaraka wa tacaala wayuqiruuna waxay qirayaan biana ta'wiilahu tafsiirkiisa xaqiiqiga ane laa yaclamuhu ila allahu tacaala tawiilka waxaa la yidhahdaa macaani badana loo isticmaalaa xaqiiqatu maa yauulu ilayhi اlamru hadda sifaatka ilaahay ou noo tilmaamay ou asiga isku tilmaamo noo sheegay siday yihiin kayfiyadooda iyo xaqiiqadooda markii qiyaama ilaahay subxaanah wa tacaala lala kulmo ood alle aragtid yaad ogaan doontaa xaqiiqadaas waa lagu ximbaaraya ama wayuqiruuna btawiilahu biana ta'wiilahu laa yaclamuhu ta'wiil kayfiya kamaa akhbara allahu ilaahay soo ugu waramay can الraasikhiina fi اlcilmi kuwa cilmiga ku sugan anahum yaquuluuna inay leeyihiin soo ugu waramay fii qowlihi tacaala wاlraasikhuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kulu min cindi rabbina wma yadakaru ila ulu lalbaab wmaa yaclamu ta'wiilahu ila allah aayaddaas suurata ali cimraan ku jirto markii ilaahay uu yiri huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatun huna umu lkitaabu wa ukharu mutashaabihaatun marka mutashaabihaadkii maxay tahay culamada tafsiir dheer ay ka bixiyeen hadda leysa hada waqtuhu markaasaa waxaa la yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah haddii ila allaahu lagu joogsado waxay noqonaysaa sifaadka ilaahay kayfiyaadkooda iyo xaqiiqada ilaahay uu uga sifoobo wax ogaan kara ma jiro ila allaahu ilaahay mooye walidaalika kayfa waa la diiday wاraasikhuuna fi lcilmi markaas kuwa cilmiga lagu ku sugan macnaha kuwa raasikh waxaa la yidhaahdaa markii ay qofka luqa ahaan aan u jeedaay qofka meel siman haduu ku istaagan yahay ninkan waxaa lagu leeyahay raasikh fi lqiyaami waay haddii laakiin meel kale oo kala kaayta ah oo kale ka saraysa haddaad ku istaagan tahay raasikh ma tihid marka raasikhuun fi lcilmi waxaa lagala jeedaa kuwa cilmigooda uu sugan yahay oo yacrifu lmadluula bidaliilihi dadkaasaa raasikhuun la yihahda marka wاraasikhuna fi اlcilmi yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi bidalika waan rumaynay kulu min indi rabbina midka muxkamka iyo midka mutashaabihaba ilaahay bay xaggiisa ka ahaadeen midkiin macnihiisa fahamnana waad ku camalfalay midkii aad macnihiisa fali aad aqooni waysana ilaaha iga yaqaanayaad leedahay wamaa yadakaru mana waansamo sidaas ilaa ulul albaabi kuwa qalbiga noolla mooye marka waxaa weyaan culamaa alqiraa'aat markii la yidhah wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah haddii lagu istaago miim loo sameeyo macnihii marka waxay noqonaysaa kayfiyada iyo xaqiiqati sifaat illaahi tacaala wax ilaahay mooye wax kaloo ogaan kara ma lah laakiin waraasikuuna fi lcilmi haddii lagu daro oo la yidhaahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna fi lcilmi haddii lagu istaago waxay noqonaysaa sifaatka ilaahay oo ilaahay uu mutaysto ilaahay baa garanayo iyo dadka raasikhiinta fi lcilmi ah way garanayaan oo markaa waxay noqonaysaa ithbaatu macaani sifaat kayfiyaad ma ah ilaahayna wuu garanaa wuxuu isu sugay rasuulkiisana uu u sugay dadka raasikhiintana way garanaya ilaahay wuxuu isu sugay rasuulkiisana u marka calaa xasabi lwaqfi waay haddii ila allahu lagu waqfo macnay loola jeedaa hadii waraasikuuna fi lcilmi la yiraaho xagga allahu la raacsiiyo ilaahay lagu cadfane macno kaley noqonaysaa khulaasat lqowl waxa dadkii salafka ahaa waxaa lagu yaqiinay sifaadka ilaahay dhammaantood inay u sugaan in macnaha luqa ahaan ay u faa'iidaysanan loo qaato kayfiyadana ilaahay ee loo dhaafo nidhaahda annaga kayfiyaadkeeda ma naqaano sidaas bay salafkii ay ku dhaqmi jireen buu leeyahy sifaadka ilaahay markii ay yimaadaan ayib intaas qaacida guud weeyaan markaasuu yihi wayashhadu asxaabu اlxadiiثi wayactaqiduuna ana alqur'aana kalaam اllahi wa kitaabuhu wa waxyuhu wa tanziiluhu gayru makhluuqin waman qaala bkhalqihi wاctaqadahu fahuwa kaafiru cindahum haddana wuxuu galay sifaadkii maadaama si guud ugula hadlay you haddana sifa soo qabsaday sifadaasoo sifatu lkalaam ah sifatu lkalaam ilaahay waa u sugan tahay ilaahay waxa weeyaan sidii ahlu sunna ay yidhaahdeen ilaahay yatakalamu mataa shaaa wa kayfa shaaa wa bima shaaa marka sifat اlkalaam waa sifa daatiya wa sifata ficliyana waa tahay sifa daatiya waa tahay oo ilaahay kaana mutakaliman walaa yazaalu mutakaliman oo sidii samciga iyo basarka ugu sifoobu ilaahay kalaam ugu sifooba haddana sifa ficliya waa tahay oo marku rabana waa hadlaya oo waxaa la yidhahdaa alkalaam min xayثu nawcuhu waa sifa min sifaat اllahi fi daatihi min xayثu afraad اlkalaamne waxa weeyaan ilaahay markuu rabo hadlaya sidii muctasilada ay yidhaahdeen ilaahay ma hadlee markuu raba inuu hadlo hadalka meeluu ku abuuraa meeshaasaa hadlayso waataan hore kitaabkii hore ugu soo sharaxnay sidaas ma aaminsano salafka ee ilaahay hadalkana uu ku hadlaa markuu rabana waa hadlaa sifatu kalaamna waa sifatu kamaal oo qofkii akhras hadduu yahay uusan hadlaynin sifatu naqsin weeyaan markaasuu haddana markuu kalaamkiisi gooni ugu hadlay you qur'aankii oo jusu min kalaamillaahi ah you haddana gooni musanifka uga hadlaya markaasuu wuxuu iri wayashhadu asxaabu اlxadiiثi waxay qirayaan oy markhaati ka yihiin wayactaqiduuna waxay qirayaan ana alqur'aana kalaam اllahi inuu yahay ilahay kalaamkiisu wa kitaabuhu ilahay kitaabkiisu inuu yahay wa waxyuhu midkau soo waxyooday inuu yahay wa tanziiluhu midkau soo dejiyey inuu yahay gayru makhluuqin haddana wahwa gayru makhluuqin mid la abuuray ma ah intaas wuxuu hadda u tarkiisinayaa kalaamka ilaahay qoladii muctalisilada ugu badneed waxay yidhaahdeen ilaahay ma hadlo haddii nidhaahda ilaahay waa hadlayaa makhluuqaadka hadlayuu shabahayaa sifatu lkalaam way ka nafiyeen ilaahay oo waxaa layidhi markaan hadalkan oo ilaahay uu leeyahay eh, muuse nebi muxamed aadam markuu la hadlayo yaa aadamu ilaahay markuu leeyahay iyo markuu leeyahay muusa yaa muusa inii ana rabuka fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika hadalkaas ilaahay maba ku hadlin markaase waxay leeyihin ilaahay markuu inuu hadlo uu doono meeluu hadalka ku abuura ama qofka dhexdiisa ama shajar ama jabal ou ku abuura marka jabalkiibaa hadlayo inuu hadalki ilaahay yahay markaasaa laga fahmay sidaasay leeyihin ashaacirada qeybtooda mutaakhiriinta kuwa horo waxaanu ognahay inay salafka kala mid yihiin fi ithbaati اlkalaam waxay leeyihiin ma ahe ilaahay kalaamkiisa waa sifa qaa'ima bidaatihi kalaamkaas waxa weeyaan waa mid kooban oo in cubira cibaara can can اlkhabri wاlamri wالnahyi in cubira bاlcibraaniyati fahuwa maxaan ku yidhaha towraat win cubira bاcarabiyati fahuwa qur'aan wain cubira bsuryaaniyati fahuwa injiil kalaamki ilaahay waxay ku suureen wax sidaa sida kubadi oo kale ah oo markii inta loo rogo luga carabiya qur'aanu noqonaa inta luqa cibraaniya oo yuhuudda luqadii ku hadlaysay hadii laga cabirana waxuu noqonaa towraad wahaakada markaasaa waxaa la weydiiyey waxa kanoo masaaxifta noogu qoran oo aan akhrinayni maxay yihiin markaasay yidhahdeen waxaan cibaara can kalaamillaahi waa kalaamki ilaahay ma aha marka ashaaciradii waxay ku dhammaadeen markii dambo markii hore ashaacire iyo muctazila loolana ka dhexayn jiray say u soo socotay markii dambe ashaacire muctasilaay ku dhammaatay mutaakhiriintooda lianna waxay yidhaahdeen waxa meesha noogu qoran kalaamullaahi ma aha laakiin cibaara can kalaam اllahi bmacnaa hada اkalaam اladii naqra'uhu laysa kalaam اllahi inamaa yadulu calى kalaam اllahi ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun musanifka marka taasu wuxuu ku leeyahay war waxaas ha maqlin waxaa masaaxifta ku qoran oon akhrinayno oo looxa aan ku qorayno waa ilaahay hadalkiisii takalama allahu bihi ilaahayaana ku hadlay meel kalena ha u wyctaqiduuna ana alqur'aana kalaam اllahi wa kitaabuhu waxi watazilu hayru makhluuq waman qaala ninkii yidhaahdo bikhalqihi ninkii yidhaahdo oo wactaqadahu qur'aanka inuu makhluuq yahay ictiqaadiya fahuwa kaafirun cindahum dadka asxaabu lxadiid gaalay u arkaan maxaa yeeley haddaad tiraahda kalaamki ilaahay waa makhluuq kalaamka ilaahay waa sifa min sifaat illaahi sifa iyo mawsuufna kalama haraan haddaad tiraahda sifadii ilaahay waa makhluuq juz min allahi tacaala yaa makhluuqaad macnihii ka dhigan tahay bal u fiirso waaten salafka leeyihiin in allaha lam yazal walaa yazaalu mutasifan bilkalaami wasamci walbasar nimankana waxay leeyihiin ma ahane sifaadkii asmaadi waa makhluuqaad marka asmaada ilaahay waxa waaye iyo sifaadkiisa waa daataday raacsan yihiin sidii ilaahay daatadiisa ay hayru makhluuqa ay u tahay yaa sifaadkiisa iyo asmaadiisana ay hayru makhluuqiin u yihiin sidaasaa marka ayuu musanifku cadayna salafka marka waxay ictiqaadiyeen a'imat اlxadiid ninkii qur'aanka waa makhluuq yiraahdo inuu gaal yahay ninkii yiraahdo waxaan kalaam ilaahay ma ah ninkii yihaahdana waaba inkirayba markaasuu wuxuu musanifku yidhi wاlqur'aan اladii huwa kalaam اllahi wاlqur'aan aladii qur'aanka huwa kalaam اllahi ilaahay kalaamkiisa ah wa waxyu ah huwa aladii weeyaan yanzilu bihi jibriil ou la soo degay cala rasuuli ou ku soo kor dejiyey qur'aanan mid la akhrina xaal uhi carabiyan haddana carabi ku hadlayo liqowmin loo soo dejiyey yaclamuuna garanayo bashiiran nabiga asoo u digayo bashiiran asoo u bishaaraynayo wanadiiran oo kalaamullaahi ah waa midka uu soo dejiyey nabi muxamed lagu soo dejiyey luqada carabigana lagu soo dejiyey in dadka loogu digo dadkana loogu bishaaray ninkii fiican kama qaala caza min qaa'ili wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi اruuxu اlamiin calىa qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin qur'aankii tilmaanka bixin waay wainahu qur'aankii latanziilu rabi اlcaalamiin allaha caalamiinta rabbigu ahaa soo dejiyey nazla bihi ruuxu اlamiin jibriila la soo degay calىa qalbika nebi muxamedow qalbigaada lagu soo dejiyey litakuuna muxamedow inaad ahaatid min almundiriina dadka kuwa ugu digayo qur'aankaas qur'aanka macnaha dadka waxaa ku dhex jira indaar iyo tabshiir litakuuna inaad ahaatid min almundiriina kuwa dadka u digayo bilisaanina lagu soo dejiyey carabiyin carabi a mubiinin cad qur'aanka la soo dejiyey ilaahay baa lowxulmaxfuud baa qur-aanka aan ku qornay ilaahay baa ku hadlay nebi muxamed baa loo soo dejiyey jibriila loo soo dhiibay wa huwa qur-aankaasna alladii kii weeyaan ballagahu rasuulu rasuulku ou gaarsiiyey ummatahu sala allahu calayh wasalam kamaa akhbara bihi fii qowlihi tacaala siduu ilaahay hadalkiisa ugu waramay yaa ayuha rasuulu rasuul yahabow balliq gaarsii maa unzila ilayka wixii laguu soo dejiyey oo ilaahay xaggiisa rabbika lagaaga soo dejiyey ummadaada gaarsii nebi muxamed marka howshiisa waxa waaye inuu qur'aankii loo soo dejiyey sidiisu u gaarsiiyo ilaahayna wuu ku ammaano wamaa huwa cala alghaybi bidaniinin ilaahay kii nebiga wuxuu iri ilaahay wuxuu iri nebi muxamed kii gheybka lagu tuhmo ma aha waa maxay si ammaano le buu ku gaarsiiyey marka waxau leeyahay qur-aanka waa midka nebi muxamed lagu amray qur-aankii soo dejiyey oo ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii baa layidhi marka nebiga wadiifadiisa huwa almubaliqu can illaahi ilaahay inuu ka gaarsiiye bas waay laakiin laa yunshiu min cindihi asiga wax dhexdiisa uu bilaabanaya ma ah waa min cindihi uu ka bilaabanaya ma ah markaasuu musanifku wuxuu yiri kama akhbara bihi fii qowlihi tacaala yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas suurat lmaa-ida weyaan markaasuu iri fakaana aladii ballaqahu midkuu nebiga ummadiisa gaarsiiyey wuxuu ahay biamri illaahi uu ku gaarsiiyey waxa weeyaan kalaamahu nebiga wuxuu ummadda gaarsiiyey ou amarka ilaahay ku gaarsiiyey kalaamahu caza wajala ilaahay kalaamkiisa waaye kalaam nebiga uu leeyahay ma aha walidaalika nebiga markuu noo waramaye midkaana waa qur'aan midkaana waa xadiidkaygiibuu iri xadiidka nebiga macno ahaana loogu soo waxyooday alfaada nebiga iska leh qur'aankana lafdigiisa iyo xuruuftiisa ilaahay baa yaa soo waxyooday oo nebiga wax shaqaa kuma laha marka w fiihi qaala nabiga wuxuu yihi atamnacuunii an ubaliga kalaama rabbii sidaasuu yihi lafdigaas musanifka hadda axaadiidta macruufka a ah waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ou kufaaru quraysh dhex joogay iyo aqwaamtii carabtii uu la kulmayey mawaasimtuu ku kulmayay markaasuu wuxuu leeyahay dad yahabow nebigu wuxuu iri eh, yaa yaa qabiilkiisa ximaaye yaa isiinayo macnaha yaa markii hore nabiga alayh salatu slam intuusan madiine uusan u safrin qabaa'ilka maadaama carabta ay maka imaan jireen qabiil kasta nebiga waa isu bandhigi jiray wuxuu dhihi jiray yaa i oo wadankiisa iyo qabaa'ilkiisa igeynayo oo qabaa'ilkan kale inay igu soo duulaana iga celinayo xataa ubaliqa kalaama rabbii sow sow dheh jira markaasuu wuxuu ihi fa ina qurayshan manacatnii an ubaliqa kalaama rabbii quraysh waxay iga reebtay inaan kalaamkii ilaahay dadka aan gaarsiiye yaa maanta macnaha waxa weeyaan yaa aniga siinayo in eh, maxaan ku iraahdaa nabadgelyo oo macnaha dadkiisi iyo qabiilkiisi ay difaacayo nin oo markaa oo qabaailkii carabta kamid ahaa nebiga inta u yimid yaa yiri anigaa ku siinayo marka arintaa markuu yihi nebigana waa ka ogolaaday markaasuu ri ilaahay rasuulkiisiiow waxaad iga warsugtaa buuri qabiilkaygan u laabanaya waxaa ii daran haddaan hori kaa wada hadeertaan markan ku korgeeya inay diidaanaa dhici karta horta aan qabiilka kasoo dhameeyo markaas kadib aan ku imaado ayagoo raalli ku ah inay ku difaacaan aan markaas kadib kula tagno intuu ninkii maqan yahay sanadka dambe aan kula nabuurin markii mawsimka xajka la gaaro ninkii intuu maqan yahay bay reer ansaar yimideen wuxuu nebiga qabaailka ka dalbayn reer ansaar yaa u ballan qaadeena waxay yidhahdeen nafti iyo maalki baan kuugu huraynaa inaan kugu difaacno namnacuka mimaa namnacu minhu abnaa'ana wa nisaa'ana bay yidhaahdeen waatay nebiga sidaas ay ku wateen ulajeedada maxalushaahidku musanifka kale meeshan waxa weeyaan atamnacuunii dad yahab oo kufaaru quraysh ah an ubaliga inaan gaarsiiyo kalaama rabbi xadiidkaas waxa weyaan waa xadiid oo saxiixa ee nabiga calayh salaatu wasalaamna wuu ka sugan yahay ayib marka ulajeedada waxa weeyaan yani ina qurayshan manacatnii an ubaliga kalaama rabbi lafdiga xadiidka ah oo kutuba saxiix ku soo arooray lafdiga kaas weeyaan quraysh way ii diiday inaan gaarsiiyo dadka kale kalaamkii ilaahay inaan gaarsiiyo sidaas ba ayaa xadiidka iyu ku soo arooray marka ulajeedada an ubaliqa kalaama rabbi ma dhihin kalaamkaygaan gaarsiina kalaama rabbi inaan gaarsiiyo markaasuu musanifku wuxuu iri wahwa qur'aankii alladii kii weyaan taxfaduhu suduuru waxa quluubteenna ku jiroon xifdisannahay waa kalaamka ilahay hadaad alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin araxmaan araxiim haddaad xifdisan tahay waxaad xifdisan kalaamki ilaahay wa tatluuhu alsinatu carabyaalka waxay akhrinayaanne waa kalaamka ilaahay طيب yuktabu في lmasaaxifi boori masaaxiftana asigaa lagu qora kayfa maa tasarafa biqiraa'ati qaari'in si kastoo ninka qaariga u rogrogo wuxuu rogrogaya waa kalaamkii ilaahay wa lafda laafidin iyo midka dhawaaqaya dhawaaqiisa iyo wa xifdi xaafidin ninka xifdin xifdigiisa wixii ninkii ku dhawaaqo ninkii qoro ninkii maxaan ku iraa akriyo kulu dalika kalaamka ilaahay waay yuktabu fi اlmasaaxifi kayfa ma tasarafa biqiraa'ati qaari'in wa lafdi laafidin wa xifdi xaafidin waay qofkii xifdisan qofkii qur'aanka ku dhawaaqay ciddii akhrinaysa waxaythu tuliya meeshii lagu akhriyo wa fii ayi mowdicin quri'a meel kastoo lagu akhriyo oo wa kutiba la qoro في masaaxifi ahli slaami waxa masaaxifta ahlislaamka ku qoran ilaahay kitaabkiisii waay iyo wa alwaaxi sibyaanihim kuwooda caruurta allooxyaalkooda waxa ku qoran kitaabka ilaahay waay iyo wagayriha kuluhu kalaam ullaahi jala jalaaluhu dhammaantiis waa kalaamka ilaahay gayru makhluuqin waa mid aan la abuurin marka musanifku wuxuu ku leeyahay waleer waxaan waa kalaam makhluuq ah waxaan kalaamki ilaahay ma ahan cibaara kalaamki ilaahay cibaara ku yahay oo jibriil baa carabi ka cabiray nabiga ka cabiray iska dhaaf wuxuu leeya waxaad akhrinaysid iyo waxaad xifdisan tahay iyo waxa musxafka ku qoran iyo waxa lagu dhawaaqaya meesh kasta ha lagu akriyo masaaxif kasta ha ku qornaado loox kasta ha ku qornaado kulu daalika kalaam ullahi jala jalaaluh dhammaantood waa ilaahay kalaamkiisa gayru makhluuqin mid la abuuray ma aha ee mid oo waxa weyaan awal aan lahaynoo kamaa ana allaha tacaala laa awala lahu fakadalika kalaamuhu laa awala lahu gayru makhluuqin markaasuu wuxuu ihi waman qaala inahu makhluuqu fahuwa kaafiru biاllahi اlcadiim musanifkii markaasuu ku daro wuxuu ihi ninkii yidhaahda kalaamka ilaahay waa makhluuq ama waxaan ilaahay kalaamkiisa ma aana cibaara can kalaam illaahi waa ninkii yidhaahdo intaba waa gaal wax meeshaan ku qorana waa kalaamka ilaahay waa tii nink eh, maxaan ku yidhaha adaxaawi ou dhihi jiray markii uu yidhi waliid ibn اlmughiira eh, markii uu yidhi kalaamkan in haadaa ilaa qowl اlbashari kalaamkii nabiga ilaahay nebiga maqashiye xamiim tanzilu min araxmaan araxiim kitaabun fusilat aayaatu qur'aana carabiya liqowmi yaclamuuna lagu dul akhriye markuu dhageysto qoomkii ula laabtay oo wuxuu alayidhi qur'aankii wax dheh markaasuu sixir ma aha kahaan ma aha wax ma aha markaasaa layidhi maxaad leedahay marka in haada ilaa qowlu lbashar buri maa haada ilaa qowlu lbashar bani aadam baa yiriyey ilaahay marka wuxuu ninkaa u ballan qaaday sa usliihi saqara baa layidhi maadaama kalaamkii ilaahay uu yidhi waa kalaam bashar uu yidhi in naarta saqara la geliyo yaa ilaahay u ballan qaaday marka fiiri kalaamka ilaahay lama bedeli kara liannahu ilahi wuxuu leh salaamun qowlan min rabbi raxiim qowl oo ilaahay kasoo bilowday weeyaan inahu latanzilu rabbi alcaalamiina weeyaan nebi muxamed waa mubaliq wa jibriil waxa weyaan waa saaxibu risaala waa amiin qur-aankiina waa huwa kalaam llahi tabaaraka wa tacaala marka u fiirso samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafida yaquulu samictu abalwadiid xasaan bna muxamed yaquulu samictu alimaama abaa bakrin muxamed bna isxaaq bni khusayma yaquulu alqur'aanu kalaam اllahi u fiirsa markaan musanifka markuu go-aanka asiga ku sii yuu lee go-aankan aniga ii gaar ma ahane salafkii kale waxay ka qabeenaan kuu sheegaa buu markaasuu ri samictu alxaakima abaa cabdilaahi xaakim abuu cabdilaahi waxa weeyaan saaxibu lmustadrak kitaabkan mustadrak cala saxiixayn oo shanta mujaladoo waaweyn ah ninka alifay wuxuu ri axaadiida saxiixa ah oo bukhaari iyo muslim ayna warinin oo calaa shardihimaana ah oo ay mafruud ahayd inay kitaabkooda ku wariyaan you gooni kitaab u kitaab eh, yuu ka alifay inkastoo eh, siduu wax u sheegtay uusan ahayn laakiin imaam min aimati alxadiid waay markaasuu yiri ninkaasaa wuxuu yiri waxaa ii waramay ninka waliid ibni xasaan eh, xasaan ibni moxamed la inuu maqlay muxamed ibni isxaaq ibni khusayma ibnu khusayma waa imaam min aimati اxadiiث kitaab صaxiix ibn khusayma waa sheikh ibn xibaan صaxiix ibn xibaan ninkii iskale sheikhiisii weeyaan kitaabkii صaxiix ibn khusayma waa kitaab afar mujalada hadda ka nool ilaa aakhiri kitaab الsiyaam intii kale waa la waaye laakiin waxa weeyaan kitaabka la dhihi kara bacd اlbukhaari wa muslim kitaabka صaxiix ahaan uu xigi kara waaye ninka iskaleh kitaab wxu leeyahay lyia kitaabu tawxiid liila caqiidada salafka uga hadlay ninkaasaa wuxuu yiri alqur'aanu kalaam ullaahi kitaabkiisana waa ku qoran tahay kitaabkana maطbuuc waa kitaab ibni khusayma waxay kamid tahay kutubta waaweyn oo laga alifay alqur'aanu kalaam ullaahi waabu quraanka waa ilaahay kalaamkiisa hayru makhluuqin waay faman qaala ninkii yidhahda ina alqur'aana makhluuq ninkii yidhahda sida muctasilado kale fahuwa kaafiru biاllaahi alcadiim ilaahay buu ku gaaloobay laa tuqbalu shahaadatuhu shahaadadiisa la aqbali maayo walaa yucaadu lasoo booqan maayo in marida walaa yusalaa calayhi lagu dukan maayo in maata walaa yudfanu lagu duugi maayo fii maqaabir اlmuslimiina wayustataabu waa laga towba dalbaya fa in taaba haddou towbo keeno waa sida la rabay wailaa duribat cunuquhu waa la dilayaa bur ibnu khusayma min aimati اlxadiiث wa saaxibu kitaabi الصaxiix yaa xugumkaas bixiyey laakiin waxaa la yidhaahdaa in shayga waa gaalnimow keena in la yidhaahdo iyo kulu man qaala bihi waa kaafir in la yidhahdo waxbaa u dhexee ninka oo waxaan qur-aanka waa makhluuq dhahayo waxaa laga yaabaa in shubha ama ta'wiil awgeed u yiri oo xaqa uusan u cadaanin weli laakiin ninka xaqa u cadaado oo wixii ay u muuqdaan kadib haddana cinaad ku daa'ima arrintaas waa la xukminaa sidaas uu leeyahy waxaa kugu daliil ah hadda imaamu axmed dadkii ma'muun iyo wixii ka dambeeyey waxa weeyaan qur-aanka waa makhluuq intay ictiqaadiyeen intaas keli kuma kaaftoomine waxa weeyaan dadkay ku qasbi jireen oo a'imadii waaweyn shaafici iyo axmed waa lagu garaaci jiray inay yidhaahdaan qur-aanka waa makhluuq awgeeda lagu tumi jiray ayagana way diidi jireen marka fiiri wa maca daalika imaamu axmed ninkaas madaxweyne islaam inuu yahay wuu aaminsanay oo waa gaal ma dhin xataa markii la yidhi aan aan dagaal qaadno markaasuu yihi maya xataa waa u ducayn jiray ilaahay inuu soo hanuuni marka qofkii inuu shay kufri inuu sameeyo inuu ku gaaloobo waxaa la rabaa an yatawafara ashuruud wa an tantafiya almawaanic laakiin ficilkan ama qowlkan waa gaalnimo keena waa la dhihi karaa laakiin kulu man talafada bihi waa ku gaalooba lama dhihi karo ninaa jaahil noqon karo ninaan wixii macnihii u cadeen ninaa laga yaabaa dadka meesha ay degan yihiin oo kale wax kale lagama isticmaalin annaga hadda waan ogeyn qabla sanawaad wadankeena waxaan ashaacira aan ahayn lagama aqooni jirin marka qofkii ashaaciro rumaysan waxay aaminsan yihiin weliba kuwooda mutaakhiriinta ah ee annaga caqiid ahaan aan u naqiinay qofkii marka wixii xaqa loogaga dhigay wax kalou fahmi karana ma ilaa marka xaqa loogaga ooga lama dhigi karo ninkaas sidaas masaladii ku noqday lama dhigi karo marka almuhim laakiin waxun inay yihiin bay daliil u tahay ayib taas waxa weeyaan qur'aankii waa makhluuq hadalkeedii waay ama lafdu ninkii qur'aanko lagu dhawaaqo waa makhluuq ma laleeyahay masemaya wuxuu ihi ama lafdu faina shaykha abaa bakrin alsmaaciili aljurjaani dakara fii risaalatihi sanafaha liahli jiilaan ana man zacama ana lafdahu bilqur'aani makhluuqu yuriidu bihi lqur'aana faqad qaala bkhalqi qur'aani fiiri saabuuni maanta wuxuu ka warinayaa kitaabkii hore aan u soo akrin oo abuu bakr ismaaciili ou lahay abu bakrin ismaaciili wuxuu ka yiriyey ninkii yihaah lafdii bilqur'aani makhluuq ninkii yihah wuxuu ka yiriyey you haddana kuu soo naqlinaya lafdigaana waana soo dhaaftay ama lafdu fa ina sheikh abaa bakrin ismaaciili jurjaani dakara wuxuu sheegay fii risaalatihi wuxuu ku sheegay alatii sanafahaa waa macnihi risaaladii uu sanifay liahli jiilaan waa qoladaa hadda uu ninkan u sanifay markii boqol sano ka hor abubakr ismaaciili soo marayne risaalo uu alifay ay yidhahdeen caqiidadii wax nooga qor wuxuu yidhi imaamkaas anna man zacama ninkii sheego anna lafdahu bilqur'aani qur'aanka uu ku dhawaaqayo makhluuqun waa ninkii yidhaahdo yuriidu bihi lafdigana ula jeedo alqur'aan ula jeedo faqad qaala bikhalqi qur'aani qur'aankii waa makhluuqou yiriyay ninkii yiraahdo lafdii biqur'aani makhluuq lafdigaas maxaad kala jeedaa baa laleeyahay bimacnaa lafdigii marka waxaa lagala jeedaa laba macno lafdii bimacnaa sawti in lagala jeedo in lafdi bimacna mutalafad bihi oo midka qur'aanka in lagala jeedo marka in alaqa lafda wa araada bihi lmutalafid oo qur'aankii ah almutalafad aan dhaha in aطلqa الlفظa وaraada bihi اmتalفظa bihi wa hwa الqur'an faqad qaala bqa qur'an ninkii yidhaahda aniga ma ahana almalfuuda bihi ulama jeedee sawtkan ula jeedaa xuruufta iyo aswaadka dhawaaqayga aan ula jeeda hadduu yidhaahdane mubtadicow noqona hadduu ula jeedeen lafdiga bimacna almalfuuda bihi almutalafada bihi oo ene waxaa weyaa nin jahmi abuu ah noqday waxaadna ogaataa hadda aniga hadalka aan hadlayo haddaan ilaahay kalaamkiisa ku hadlay bani aadamka la hadlay anigana makhluuqaan ahay hadalkaygana makhluuq waay wallahu khalaqakum ma tacmaluun laakiin qolo oo la yidhaahdo allafdiya lagu magacaabo yaa jirto oo markay arkeen muctasilada qur-aanka waa makhluuq inay yidhaahdeen salafkiina ay yidhahdeen qur-aanka hayru makhluuq ma aha yaa waxay rabaan daahir ahaana inay salafki kala jiraan macna ahaana inay muctasiladii la joogaan oo markaasay xiilo abuurteen oo yidhaahdeen qur'aankii makhluuq ma aha laakiin lafdii bilqur'aani fahuwa makhluuq markaasaa laleeya lafdiga maxaad kala jeediin haday lafdiga kala jeedaan qur'aankii waaba muctasila oo jahmiye ah hadday yidhaahdeen sawdkaan ula jeednay laakiin qur'aankii makhluuq ma aha ayagana waxay noqdeen waxa weyaan mubtadica bay noqonayaanoo mas'ala salafki ay diideen oo hore aynugu hadlin waay markaas markaasuu wiri wadakara waaa hadda fiiri ibnu khusaymo hadal noogaga soo naqliyey abu bakrin ismaaciili buu hadal noogaga soo naqliyey haddana ibnu mahdi abari marka aalibulcilmigii waxa aad sheegay maxaa uu daliil haddii la yihaahdo waxaa u daliil saabuni sidaanuu yiri ibnu khusayma saanu yiri maxaan ku iraahdaa abubakrin ismaaciili sidaanuu yiri ibnu mahdi sidaanuu kiri aimatu salaf oo dhan sidaanay ka qabtaa macnaha daliilkii aimadii in lagaaga sheekeeyo iyo waxooda in isdul taagtay labaa u dhexayso markaasuu musanifku wuxuu ihi wadakara ibnu mahdi wuxuu sheegay aabari ibnu mahdi abari sida tarjamadiisa ku cad waxa weeyaan axadu talaamidati abilxasan ashcari abulxasan ashcari oo caqiidada ashcariyada loo nisbeeyo you axadu talaamidatii kamid ahaa abulxasan alashcari markiisii hore muctasila buu ahay hadana wuu ka soo guuray haddana ilaa uu kasoo gaaro madhab ahli salaf oo kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiina markuu caqiidati salaf uu sheegay quri wabikuli maa qararuu numinu bkuli aw nuqariru bikuli maa eh, qararuu buuri kitaabkiisa risaala liahli thuquur ou u qorayne caqiidadii ahlu salaf wuu sheegay kitaabkiisa ibaanadane waaba ku caddahayba marka ibnu mahdi oo ashcarina eh, tilaamidati ascari ka mid ah fii kitaabi اlictiqaad wuxuu ka yiri arag fii kitaabihi اlictiqaad kitaabkaas ana maa waqaftu caleyh weli mana arkin inuu hada maطbuuc yahay in la waaysan allahu alam aladii sanafahu ibnu mahdi kitaabkaas waa sanifay liahli hadihi اbilaad reer jiilaana loo sanifay reer jiilaan waxay ahaayeen dad lagu yaqaana ixyaa madhab salaf awowyaalkoodii iyo dadkii soo horay imaam min aimati salaf hadduu soo maro caqiidadii salafka wax nooga qoray dhihi jireen markaasuu wuxuu ri ibnu mahdia wuxuu dhaxay ina madhaba ahli الsuna wاljamaaca madhaba ahli الsuna wاljamaca waxa weeyaan alqowlu bana alqur'aana kalaam اllahi inuu yahay ilaahay kalaamkiisa wa waxyuhu wa tanziiluhu inuu yahay ilaahay wuxuu soo waxyooda soo dejiyey wa nahyuhu inuu yahay hayru makhluuqin haddana ilahay kalaamkiisa makhluuq ousan ahayn waman qaala ninkii yidhaahda ibnu mahdi ha dhahayo oo min talaamidati abilxasan ashcari yaa wuxuu iri wman qaala makhluuqu qur'aankii ninkii yihah waa makhluuq fahuwa kaafiru biاllahi اlcadiim wa ana alqur'aana buu yihi imaamkaas ibnu mahdi fii suduurinaa annaga xabadyaalkeenu maxfuudun ou yahay mid lagu xifdiyey wa bialsinatinaa carabyaalkeedana maqru'un mid lagu akriyo waay wa fii masaaxifinaa masaaxifteedana maktuuban mid ku qoran waay waxa aan xifdisannahay waxaan akrinayno waxa masaaxifteenu ku qoran kalaamkii ilaahay weeyaan hayru makhluuqin waaye cibaara can kalaam illaahi ma ahana huwa kalaam ullaahi waay wa huwa alkalaamu weeyaan kalaamkii aladii kalaamkoo takalama allaahu caza wajala bihi ou ku hadlay ilaaha ku hadlay ee ma aha wax ilaahay meel kale ku abuuray ee noola soo wareeji ma aha waman qaala ninkii yidhaahdo ina alqur'aana bilafdi qur-aanka dhawaaqitaankayga aan ku dhawaaqa makhluuqan waa ninkii yidhaahdo aw lafdii bihi quraanka dhawaaqitaanka aan ku dhawaaqay makhluuqan waa ninkii yidhaahdo fa huwa jaahilun daalun kaafirun billaahi waay ninkii yidhaahda qur-aanka dhawaaqitaankayga aan ku dhawaaqay qur-aanka yuu makhluuq ku noqdo anaa abuuray lafdigaas ninkii yidhaahdo waa gaal buu leeyahay ibnu mahdi sidaasuu ku hadlay weli waaba kasii xag jiraaba markaad fiirisid oo ma dhihin ina alqur'aana bilafdi in araada bihi lqur'aan ow araada bihi sawd maba kala qaadinbo ninkii yidhaahdo bilafdi qur'aanka aan ku dhawaaqa makhluuq ninkii yidhaahdo waa jaahil daal kaafirun bilaahi sidaasuu iri markaasuu saabuniya wuxuu iri wa inamaa dakartu hada alfasla faslkan asiga waa sheegay macnaha fasl wuxuu ula jeedaa wadakara bnu mahdi laga soo bilaabo wadakartu hada alfasla faslkan asiga an waan sheegay bicaynihi waan ka soo guuriyey min kitaabi bni mahdi ibni mahdi kitaabkiisaan kasoo qoray waa listixsaani dalika minhu midkaas waan wanaagsaday buu iri markaan akhriyay cibaaradiisa waa itabaca salafa buu raacay buu ri salafka buu raacay asxaab alxadiid ou raacay fii maa dakarahu wuxuu sheegay meeshan kalaamullahi markuu ka hadlayay sidii salafka ay ka qabeen asxaabu lxadiid ay ka qabeen sidii buu raacay buu ri markaasoo maca tabaxurihi fi lkalaami asigoo lagu yaqaano inuu baxar kalaamka ku yahay oo cilmu lkalaam uu aada u yaqiinay wa maca daalika falsafa iyo muctasile iyo ma gelina salafkuuna raacay buu leeyahay maca tabaxurihi fi lkalaami cilmu lkalaam asigoo baxar ku ah iyo wa tasaaniifihi alkathiira yani waxyaalaha uu ka alifay oo badnaay iyo wa asiga inuu ka horeeyo iyo wa tabaruzihi muuqanaashidii mubaraz waxaa ninka oo faniga dadka ka muuqda dhexdiisa wa tabarusihi cinda ahlihi cilmigaas cilmulkalaamka ah yaa lagu yaqiinay buu leeyahay marka ibnu mahdi tarjamadiisa haddaad rabtid cali ibnu muxamed ibni mahdi atabari alashcari muxadithun faqiihun mufasirun sidaasaa la yihahda subki baa u tarjumay xataa ibnu casaakir fi tabyiini kadib اmuftari markuu طabaqaat abilxasan اlashcari uu sheegay aطabqa اlأulى buu ku daray marka asoo hadda min talaamidati abiاlxasan ashcari a yuu sidaas sheegay marka maanta ashcariyada inta timaado na tiraahda waxaan kalaam ilaahay ma aha waa cibaara can kalaam illaahi jibriilaa tarjamay ama muxamedaa tarjamay ninkii nagu yiraahdo waxaan leenaha adiga ashcari maba tiidba xata liannahu aimatu lashaacirada lagu yaqiino ibnu mahdi oo talaamidati abilashcari ka mid eh hadalkiisa si fiican u dhegeyso iska dhaafa kalaamkii ninkii yidhaahda lafdii bilqur'aani xataa gaal buu ka dhigay marka sidaas baa la rabaa anigu waxaan aad ula yaabsannahay dadka ashaacirada oo mutaakhiriinta oo bacda alfi sana kuwa waxay alifeen u tacasubay a'imadii waaweynooda oo ashaacira lagu yaqiinay oo bayhaqi famaa zaada e, aan ogolayn shiikhii abulxasan wuxuu qorayna aan aaminsanayn yani waxaa weya caqiida xoog a ah weeyaan laakiin cilmi iyo ictiraaf iyo xaqiiqa aan la rabin in la qaato marka sidaas buu wuxuu ku leeyahay yaa lagu yaqiinay salafka oo ibnu mahdi ou qeyb ka yahay wa inamaa dakartu hada alfasla waa sheegay bicaynihi min kitaabi bni mahdi baan ka soo guuriyey wa listixsaani daalika midkaas waan wanaagsanaaday minhu min ibni mahdi waa ila wanaagsanaaday buuri maxaa yeele fa inahu ibni mahdigaas itabaca asalafa yuu raacay asxaab alxadiid fii ma dakara wuxuu sheegay maca tabaxurii fii cilmi lkalaam asoo cilmi lkalaam baxar ku ah iyo wa tasaanifi maca tasaaniifihi alkathiirati fiihi hilmu kalaam kutub badanoo ka qoray iyo wa tabaruzihi cinda ahlihi asigoo hadana dadka lagu yaqaano cilmu kalaam ka muuqday hadane markaasuu musanifku wuxuu iri abu cabdilaahi alxaafid akhbaranaa abu cabdilaahi yaa ii waramay buu iri ahay abu cabdilaahi haddaad maqashid alxaakim saaxibu waxaa loo jeedaa kitaab mustadrak qaala wuxuu iri qara'tu waan bkhai abi camri اmustamli samictu inuu yiri waan maqlay abaa cuhmaan saciid bni ashkaab yaquulu asoo dhahayo sa'altu waan weydiiyey isxaaq ibni ibraahim can lafdi biqur'aani aan ka weydiiyey isxaaq ibni ibraahim haddaad maqashid waxaa loo jeedaa alsxaaq ibni ibraahim ibni rahawey waxa weeyaan isxaaq ibni ibraahim ibni rahawey waa nin imaam ah darajada imaam axmed ibni xambal oo kale waay asiga imaam axmed ibni xambal a ah isku casri ahay laba imaam oo isla socoto isku caqiide ah yay wada ahayoon asxaab ahoo la wada yaqaano marka ibni ibraahim ibni rahaweyhi wuxuu ka yahay min shuyuukhi bukhaari fi saxiixi imaam bukhaari wuxuu axaadiida bukhaari ka wariy uu yahay marka ninkan oo abaa ithmaan saciid ibni ashkaab la yiraahdo yaan maqlay buu iri asagoo uu yiri waxaan weydiiyey ibnu rahaweyhi baan weydiiyey ninka dhahaya allafdu bilqur'aan haddii xukumkeeda maxay tahay lafdii bilqur'aan ninka dhahaya faqaala wuxuu iri laa yanbagii an yunaadara fii haada midkan in lala dooda ma haboono bal waxaa weeyaan alqur'aanu kalaamullaahi gayru makhluuqin waa buri imaam ibn ibraahim ibni raahaweyhe wuxuu iri waxaan in la fiiriyo ama ninkaas lala hadla ma aha kalaamka ilaahay waa qur-aanka waa ilaahay kalaamkiis waana hayru makhluuq sidaasuu iri wdakara mxamed bnu jariir atabari raximahu llahu tacaala fi kitaabihi اlictiqaad muxamed ibni jariir abari saaxibu tafsiir waay kitaabkaas tafsiirka oo loogu magac daray eh, kitaabka tafsiir ibni jariir lagu yaqaano kitaabka ninka alifay kitaab kale u leeyahay caqiida uu ka alifay kitaabkaas waa aniga waan arkay waa mujalad yar masaa'il yaroo kooban uu kaga hadlay masaa-ishii qeyb ka mid ah yuu ninka imaamka ah soo qaatay markaasuu wuxuu iri ibnu jariir abari wuxuu ku yiri kitaabkaas ama alqowlu fi alfaadi اlcibaadi fi اlqur'aani ama alqowlu qowlka oo fii alfaadi اlcibaadi adoomanka lafdigiisa alfaadooda ku tacaluqo fi lqur'aani qur'aanka ay ku dhawaaqaan falaa athara fiihi athar horo kuma ma hayna buuri atharkoo naclamuhu aan naqaano can saxaabiyiinka ma hayno oo saxaabi ka hadlay allafdu bilqur'aan ma hayna buuri walaa taabiciyin kama hayno ilaa caman shaksi baan ka haynaa buu ri fii qowlii hadalkiisa alkhinaa washifa uu yahay lagu deeqtoomi karo laguna caafimaadi karo nin ka hadlay allafdu bilqur'aan saxaaba kama hayno taabiciin kama hayno laakiin nin imaaman ka haynaa fii qowlihi alghinaa hadalkiisa lagu deeqtoomi karo waa shifaa caafimaad uu yahay wa fi itibaacihi in lagu raacane hanuunka uu ku sugay haddii la raacana ee hanuun laga helay wamana hadal ka hayna yaquumu qowluhu qowlkiisa uu istaagaya maqaama alamati اluulaa aimadii hore la daraja ah wuxuu leeyahay saxaabi kama hayno taabici kama hayno laakiin waxaan ka haynaa imaam hadalkiisa lagu deeqtoomi karo hadii lagu raacana lagu hanuunayo hadalkiisana la darajo ou yahay aimadii hore uu la darajo yahay man huwa wuxuu abi cabdilaahi axmed ibni xambalana ka haynaa buuri ibnu jariir aada og tahay cilmigiisa intuu gaarsiisan yahay yaa maanta wuxuu leeyahay imaam haddaan raacno aan ku deeqtoomi karno hanuunna aan ka helaynan hadalkaas ka haynaa buuri fa ina abaa ismaaciil atirmidi xadathanii qaala samictu abaa cabdilaahi axmed bna xambali raximahu اllahu tacaala yaquul asoo dhahay adaa ismaaciilkan ma aha tirmidi oo sunan tirmidi iskale ma ah ninka sunan tirmidi iskale abu ciisa baa la yihahda ninkan abu ismaaciil waa raawi kale ibnu jariir wuxuu ii shiikhayga abu ismaaciil tirmidia ah wuxuu ii sheegay inuu axmed ibni xambalin maqlay asoo dhahaya allafdiyatu jahmiya asoo dhahay imaamu axmed ninkii yidhaahdo lafdii bilqur'aani gayru makhluuq ninkii yidhaahdo waa jahmi buu iri markaasuu u soo daliishtay qaala اllahu tacaala faajirhu xataa yasmaca kalaam اllahi wxuu ri wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam اllah haddii nin mushrig uu ku badbaado weydiiyo inuu idinku dhex noolaado muddo fursaha la siiyo xataa yasmaca kalaam اllahi kalaamkii ilaahay intuu ka maqlay miman yasmacu yuu ka maqlaa markaas macnaha kalaamki ilaahay inuu meeshaas yahay oo kalaam muxamed uusan ahaynay daliil u tahay qaala samictu waxaan maqlay buu idhi jamaacata min asxaabina ibnu jariira dhahaya asxaabteenna jamaaca ka mid eh laa axfadu asmaa'ahum magacyaalkoodii aan xifdisaneen yadkuruuna canhu ayagoo ka sheegayo annahu qaala imaamu axmed inuu yidhi anahu kaana yaquulu imaam axmed inuu dhihi jiray man qaala ninkii yidhaahdo lafdii bilmakhluuqi qur'aanka ku dhawaaqitaankiisa lagu dhawaaqo makhluuqun waay fahwa jahmiyun waay waman qaala ninkii yidhaahdo hayra makhluuqin lafdii bilqur'aani hayru makhluuqin fahuwa mubtadic waa buur ninkii yidhahdo lafdii bilqur'aani fahuwa makhluuq qur'aankii waa makhluuq uu yihi kaas waa jahmi ninkii yidhaha lafdii bilqur'aani hayru makhluuq lafdii bilqur'aani lafdigaygii qur'aanka aan ku dhawaaqaya hayru makhluuq waa ninkii yidhaahdo fahuwa mubtadi waabuuri maxaa yeelay waxayna salafki ka hadlin sax waa adiga dhawaaqaada waa makhluuq laakiin qur'aankii markiid la xariirisay yaa shubha waxaa ka muuqdo inaad ula jeedid qur waa makhluuqa laga fahmaya in lagu dhawaaqa hadalkaasba ma aha buuri markaasuu qaala mxamed bn jariir wuxuu iri walaa qowla fi dalika cindana yajuuzu an naquulahu gayra qowlihi id lam yakun lana fiihi imaamu na'tamu bihi siwaahu wa fiihi اlkifaayatu wاlmaqnac wa huwa اlimaamu اlmutabac raxmat اllahi calayhi wa ridwaanuhu imaamu ibnu jariir markuu imaamu axmed ka soo guuriyay hadalkaas yaa wxuu ku dhamaystira wxuu ii imaam ibnu jariira wuxuu yihi walaa qowla fii dalika cindanaa annaga qowl kale ma hayno oo annaga agteenna a ah, yajuusu aan noo bannaan an naquulahu inaan idhaahdo hayra qowlihi qowlkiisa waxaan ahayn qowl kale oo annaga aan idhaahdo inaan ku hadalno nooma bannaano hayra qowlihi qowli imaami axmed waxaan ahayn inaan ku hadalno nooma bannaano id lam yakun lanaa nooma ahaanin fiihi ay fi lafdi biاlqur'aani imaamun imaam kale malihin na'tamu bihi aan uga dayanno siwaahu asiga wax ka soo haray imaam kaloon ugu dayanna ma leh yacni awal man xakama calaa ana man qaala ana lafdii biاlqur'aani eh, makhluuq jahmiyun waa ninkii yidhaah saa ugu horeey imaam kaloo ka horeeyoon kaga dayanana ma leh markaasuu wuxuu ri wafiihi اlkifaayatu wاlmaqna imaamu axmed halgiisa in lagu kaaftoomo waxa weyaan wax jira waay wafiihi اkifaaya asagaa lagu kaaftoomo hadalkiisa wاlmaqnacu mid lagu qanco waay wa huwa imaamu axmed alimaamu اlmutabacu imaam la raaco waay raxmat اllaahi calayhi waridwaanuhu sidaasuu markaa yiri imaamu ibnu jariir yaa sidaas marka hadalkiisa waa uu cad yahay wa haadihi markaasuu saabuni oo kitaabkan iska lahay wuxuu yihi haadihi alfaadu muxamed bni jariir ibnu jariir wuxuu ku hadlay waay alatii naqaltuhaa aan soo guuriyey nafsaha ilaa maa hawnaa intaan laga soo gaaro waxaan ka soo guuriyey min kitaabi اlictiqaadi aladii sanafahu kitaabku kitaab lictiqaad uu ku magacaabay ou ibni jariir alifay yaan ka soo guuriyey lafdigaasuu ku leeyahay macnaha waxa weyaan macno ahaan maana lafdigiisaan ka soo guuriyey qultu marka saabuni wuxuu ri wahwa acnii waxaan u jeedaa ibna jariir abari maxamed ibni jariiraan u jeedaae qad nafaa can nafsihi naftiisa wuxuu ka nafiyey bhada alfasl aladii dakarahu fii kitaabihi fasalkan uu imaamu axmed ugu hadlay oo kitaabkiisa kusoo guuriyey wuxuu isaga nafiyey kulamaa nusiba ilayh wax allaale wixii loo nisbeeyey oo dhan oo bidco ah yuu iska nisbeeyey uu iska nafiyey oo wuxuu cadeeyey inuu ahlusunna inuu yahay buu cadeeyey kulamaa nusiba ilayhi wixii loo nisbeeyey oo dhan wuu iska anfiyey wa qudifa bihi lagu qadfay oo ah min cuduulin iilasho can sabiili sunnati sunnadii jidkeeda inuu ka iishtay wixii lagu caayay oo dhan oo lagu macnaha qadfay wuu iska nafiyey oo si cad wuxuu u sheegay nin salaf inuu yahay imaamu axmed caqiidadiisa ku raacsan inuu yahay uu caddeeyey aw maylin can cuduulin aw maylin inuu ka iisha iska anfiyey ilaa shayin una u iisha min almubtadica min albidcati ah wax bidca ah inuu qaatay inuu iska anfiyu meeshan ku sheegay buri waladii xakaahu can axmed midku axmed ka sheegay ibnu jariir wuxuu axmed ka soo guuriyey oo wa ardaahu ou raalli ku noqday ana alafdiyata jahmiya inay tahay fasaxiixu canhu axmed waa ka ansaxday buu ri macnaha wuxuu leeyahay ibnu jariir wuxuu imaamu axmed ka soo guuriyey wuxuu ku been abuurtay ma ahane wax sax a ah weeyaan kutubtii talaamiidiisii ay ka qortoo dhan ay ku qoran tahay macne saas waay wa inamaa qaala dalika imaamu axmed arrintaas waa yiriyey lianna jahman wa asxaabahu jahmi ibni safwaan iyo asxaabtiisa saraxuu waxay caddeeyeen bikhalqi اlqur'aani qur'aankii in la abuuray ay qireen wاladiina qaaluu bilafdi ku yidhaahdeen lafdunaa bilqur'aani makhluuq kuwa yidhaahdeenne tadarajuu bihi waxay ku gaarayeen ila alqowli bikhalqi اlqur'aani waxay rabeen inay ku gaaraan qur waa makhluuq inay yidhaahdeen u bareeraan way ka cabsadeen laakiin lafdi gaarsiiyo oo yidhahdeen lafdunaa bilqur'aani makhluuq ay yidhaahdeen wa khaafuu waxay ka cabsadeen ahla sunnati fii dalika azamaan dadkii ahlu sunno ahay marka awood ay lahaayeen awgeeday ka cabsadeen min atasriixi inay caddeeyaan bikhalqi اlqur'aani qur'aankii waa makhluuq inay yidhaahdaan yay sunadii uga cabsadeen markaasaa waxay u adeegsadeen lafdunaa bilqur'aani makhluuq inay yidhaahdaan fadakaruu waxay sheegeen haada lafda lafdigan asiga abay ah sheegeen oo lafdii bilqur'aani ay adeegsadeen wa araaduu bihi waxayna ula jeedaan ana alqur'aana qur'aankii bilafdina dhawaaqeenna oon ku dhawaaqnay makhluuqou noqday falidaalika samaahum axmed wuxuu ku magacaabay raximah اllah jahmiyatan ou ku magacaabay wa xukiya canhu waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yiriyey allafdiyatu sharu min aljahmiya buuri kuwa dhahaya lafdunaa bilqur'aani makhluuq jahmiye waa kasii shar badan yihiin wallahu aclam waxa weeyaan sida oo mushrikiinta iyo munaafiqiinta munaafiqiinta ka dembi badan lannahu munaafiqa waa gaal haddana wuxuu dheeryahay muslimiintu hadana ugu dhagraya qoladan lafdiya dhehayso waxay jahmiye ugu sharbateen muslimiintii sunada ay rabaan iskaga gadaan munaafiqiin camalo waa ku dhex jiraan waxayna aaminsan yihin qur-aankii makhluuq inuu yahay haddana ma cadaynayaan lafdi muadihiisa ama meeshuu gaarsiinayo ay tahay qur-aankii waa makhluuq ay adeegsanayaan sidaas awgeed bay kaga shar badnaadeenoo daahirkiina waxay kaga muuqdaan waxaan dhihin qur-aankii hayru makhluuq qur-aanki makhluuq waaye waxaan dhihin ay u muuqdaan xaqiiqa ahaan hadalkooda haddii loo dhabo galane waxa weeyaan qur-aanki waa makhluuq yay aaminsan yihiin yaa u muuqata sidaasuu yiri markaan waxa weeyaan waa makhluuqiin ayb intaasaan hadda maanta ku gaabinayna wallahu aclam sala allah waslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin